alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bاsunة warafaca biha can اlqulubi اlakina wالصalaaةu wasalaamu عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih اladina jacalahm اllah amanaة lلnasi wminة ama bعd fahada huwa اdars الsadis wاlcishruun min alkitaab اlkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya wa huwa cumdaة اlaxkaam min kalaami sayid اlanaam shalay xadiistii aynu soo qaadannay xadiiskii ku saabsanaa fatxu maka waman qutila lahu qatiilu fahuwa bikhayri الnadarayn ima an yaqtula wa ima an yufda waataynu soo marayn marka xadiidka waxaa lagu bilaabay aniga nuskadayda aan ka akhriyay waxay ahayd hudayl nusakda qaarna waxaa ku sugan khusaaca markaa xalay markaynu ceshihii tukanaynay baa baana ardayda ka mid midi kayga khusaaca ku yaalla marka maan tambiihin nuskhada cumdaha nuskhooyinka muctamadka ah qadiiman safariin iyo culimo badanna ay sharxeen waxaa ku sugan hudayl baa ku sugan laakiin bukhaari iyo muslim xadiiku waa muttafaqu caleyh bukhaari iyo muslim khusaaca ku sugan marka labada keebaa saxa ya tafsiil baa la gelinaya cumdaha keebaa saxa hudeyl baa saxa ama u wahmiya inu idhaahno iyo wixii la mida marka cumdaha laga hadlayo waa hudeyl shiikhii kitaabka qoray hudeyl buu ku socda laakiin markaynu ka hadlayno qisada iyo xadiidka bukhaariiyo muslim buu ka soo qaatay waa khusaaca wey dagaalkuna wuxuu dhex maray khusaaca iyo iyo banu bakr ibni waail qoladaa laynoo sheegay oo ibnu leyta banu bakr ibni leyt fatxu makana saasuu ku dhaca khusaaca oo nebiga xilfi la-ah gaashaanbuur la-ah iyo banu bakr ibni waail oo xilfi laah quraysh laah dagaalkii ka dhex dhacay baa wuxuu sababay fatxu maka marka kaas waa tambiih wey saxiixaynka waa khusaaca cumduhuna waa hudayl laakiin waa wahmi sida safarini iyo shurax kale ay yidhaahdeen sheikh waa ku wahmi waa sabqu wahmi aw sabqu qalb kitaab lxuduud xuduudda kitaabkiisii weeye alxuduud waa jamcu xaddin xadna isilaaxa fuqahada waxaa loo yaqaanaa waa cuquubatun badaniyatun muqadaratun ama muxadadatun sharcan liajli xaqi illaahi tacaala intaasiba waa dawaabid wey cuquubatun badaniya waa inay jidhka ku dhacaysa waxaa baxay cuquubat lmaaliya xoolo in la ysgaraaxo oo ninkii ugaadh dila xaramka dhexdiisa fajazaaun milu maa qatala min anacm lacag buu bixinaya waa ciqaab wax la mido xoolihii ka mida haddii la waayana wax dhigmana wax u dhigma oo cunto ah hadduu cunto bixin kari waayana soom aw cadlu dalika siyaam marka soomka waa dambeya lakin waxaa ka horeeya xoola in la bixiyo cuquuba badaniya jirkay ku dhacaysa laba muqadara way xadidanta harcan sharcigaa xadiday waxa baxay maa xadadahu alqaanuun dastuurkii iyo wixii dadku ku heshiiyeen khaladka noocaasa kii gala intaasaynu ganaaxayn ama intaasoo jeedal baynu ku dhufanayn tacziir baa ku baxay sharcan waa inuu sharcigu gooye muqadarna waxaa ku baxaya tacsiirtii oo sharcigu sheegay laakiin aan qadarnayn liajli xaq illaahi tacaala waxa baxaya xaqu naas baa baxaya fi lhaalib sida qisaastoo kale man qatala nafsan waa in loo dilay marka xaqullahna waa ku jira laakiin waxa muuqanaya ee daahirkaahi waa xaqu nnaas walidalik baa la yidhi faman cufiya lahu min akhiihi shay hadduu cafiyo waa la daynaya markaynu sidaa leenahay waa isilaax alfuqahaa amaa kitaabka iyo sunnada xuduudullah haddii la yidhaahdo waa maxaarimullah waa wixii ilaahay xaaraantinimeeyey ciqaab ha yeesho ciqaabtaasi mid qadaran ha noqoto midaan qadarnayn ha noqoto ciqaab bayaan loo sheegin oo ha la yidhaahdo waa xaaraan keliya dhammaantood waa xuduudullah tilka xuduud اllahi falaa tactaduuha tilka xuduud اllahi falaa taqrabuuha muxaramaadkao dhan baa soo gelaya ujeeddada xuduudda laga leeyahay waa laba shay labadaba nusuustaa laga faa'iidaysta midi waa annahaa zawaajir ciqaabtaasi waxay dadka ka fogeynaysaa inay ku dhacaan oo marka la isciqaabo dadku waa ka joogsanaya waa baqaya waa zawaajir laba waa jawaabir dembi dhaaf weyn qofkay kabaysaa dembigana waa loogu dhaafaya waxa weeye waman asaaba min dalika shayئa facuuqiba fi اdunya fahuwa kafaaraة lahu buri nabigu alayhi الsalaaةu wasalaam ninkii sameeya dembigaas xad kale ee adduunyada laga oogo dembi dhaaf bay u tahay dembi dhaaf ayay u tahay intaas waa iska muqadimo can anas bni maalikin radia allahu tacaala canh qaala wuxuu ihi qadima naasun dad baa yimi oo min cuklin aw curaynata ah fajtawow way ku daltabyoodeen almadiinata magaalada madiina yacni way naasibi weyday way la qabsan waayeen hawadeedii iyo cuntadeedii bay la qabsan waayeen way ku xanuusteen faamara lahum nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu faray oo u amray saxaabadii biliqaaxin halo irmaan inay listaan oo ka mida kuwii zakada wa amarahum nabigu wuxuu amray qolyahaas an yashrabuu inay cabbaan min abwaaliha kaadideeda iyo wa albaaniha caanaheeda fanalaquu waa baxeen falamaa saxuu markay caafimaadeen qataluu waa dileen raaciya nabiyi sal allahu alayhi wasalam ninkii xoolaha nabiga u raaciyey wastaaquu waa ka haysteen annacam xoolihiina waa ka haysteen jaaa alkhabaru warkii baa yimi fii wali nahaari subxii hore ayaa warkii yimi wixii dhacay fabacaa nabigu waa diray fii aahaarihim raadkooda falama irtafaca annahaaru markii cadceeddii kululaatay ee cadceeddii ay kor noqotay jii'a bihim waa la keenay fa amara waa amray nebigu faqaaca waa gooy yacnii biamrihi baa lagu gooy cidda goynaysaana waa saxaabadii oo fulinaysa faqaaca nabigu waa gooye amarkiisaa lagu gooye aydiyahum qacmahooda iyo wa arjulahum lugahooda min khilaaf isweydaar si isdhaafsan yani lug acanta midig iyo lugta bidix si isdhaafaa loo guba wa sumirat misbaar baa lagu gubay acyunuhum indhahooda wa turikuu waa lagaga tegay fi lxarati dhagixii madoobaa yastasquuna iyagoo biyo dalbanaya falaa yusqawna lama waraabinay qaala abu qilaaba cabdlaahi bn zayd bn aljarmi wuxuu hi fahaulaai kuwaasi saraquu waxbay xadeen wa qataluu waxbay dileen wa kafaruu waa gaaloobeen bacda iimaanihim iimaankooda dabadeed intii iimaanka laga helay dabadii ayay dib uga laabteen oo gaaloobeen wa xaarabu llaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisana waa la dagaalameen ahrajahu ljamaaca ay asxaabu lkutub shiikhu caade uma lahayn inuu sheego jamaacada axaadiistu wuxuu inoo soo sheegay inay tahay mutafaqun calayh saasuu ku dhaafiyey laakiin xadiiskan si gaara ah buu u sheegay jamaacadaa soo saaray yani asxaab alkutub الsitt xadiisku wuxuu asal u yahay dadka muxaaribiinta ah ee dadka intay ku baxaan jidgooyada u gala xoolahooda dhacaya naftooda dhibaataynaya in la ciqaabay ilaahay baana kitaabkiisa ku sheegay inama jazaء اladiina yuxaaribuuna اllaha warasuulah wayascuna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjulhum min khilaaf aw yunfaw min alard ciqaabada kala duwan baa lagu ciqaabaya imaamkaa kala dooranaya ama ciqaab walba wixii ku habboon hadday wax dilaan waa la dilaya hadday wax badan isku darsadaan qaabkana loo dilay wahaakada laakiin xadiisku wuxuu tilmaamayaa xataa intaa aayaddu sheegtay in ka badan in la ciqaabay oo aayadda laguma sheegin in indhahana laga tumo oo misbaar kulul indhaha lagaga guba aayadda laguma sheegin marka culimmadu waxay yidhaahdeen dembigooda oo aada u sii weynaa iyo ninkaa ay dileen oo qaab xun ay u dileen raacigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo iyagoo xanuunsanayay oo la siiyey caano iyo cunto la siiyey la soo dhaweeyey jawaabtay ka bixiyeen waxaasoo dhan oo isu tegay baa ciqaabtii iyaga loogu sii labalaabay xadiiska waxay kaloo culimmadu u daliishadaan geela mar haddii layidhi kaadidiisay cabbayeen oo isku dawaynayeen kaadida geela saaladiisuna waa la mid inay daahir tahay waxaa kaloo la mida xayawaan kasta oo hilibkiisa la baneeyeyna waa la mid xadiiskana waa ku cadda waayo hadday najaaso noqon lahayd layskuma yskuma daweeyeen waayo najaasadu waa xaaraam tadaawow cibaad allah walaa tadaawow bixaraam buri nabigu calayhi salaau wasalaam ina allaha lam yajcal shifaa'akum fii maa xarama calaykum wax la xaaraantinimeeyey dawo lama gelin marka hadduu najis yahay daw ma noqdeen dawo ma noqdeen waana qowl raajixa wey kul maa yukalu laxmuhuna waa la mid wa can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud can abi hurayra waa axad lfuqahaai sabca wey wa zayd bni khaalidin aljuhani radia allaahu canhuma anahuma qaala waxay yidhahdeen ina rajula nin oo min alacraabi acraabta ka mida ataa waa u yimi rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah anshuduka allaha ilaahay baan kugu weydiisanayaa anlaa tafcala shayan shay inaadan samayn ilaa qadayta baynana inaad nagu kala xukumta mooyaane dhexdayada bikitaabi illaahi kitaabka alleh yani waxaan kugu aabihinayaa oo ku weydiisanaya kugu adkaynaya kitaabka alle waxaan ahayn inaadan nagu kala xukumin faqaala wuxuu ihi alkhasmu laakhar kii ka soo horjeeday ee la garnaqsanay wa huwa afqahu minhu isagoo ka fiqi badan oo ka faham badan wuxuu ihi nacam ha inuu ka fiqi badan yahayna qisada laga fahmaya wuxuu ihi nacam haa faqdi baynana dhexdayada ku xukun bikitaab illaahi kitaabka alle wadan lii hadalkana ii fasax fiqigay ka mid kii hore hadalka uu isaga baxa kana wuxuu ka bilaabay inaan hadlana nebi allow ii fasax waayo maxkamad buu joogaa faqaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu ku ihi qul hadal faqaala wuxuu ihi ina bnii inankayga kaana wa ahaa casiifan mid shaqaalo u ah calaa haada ninkan fazanaa waa ka zinaystay biimra'atihi xaaskiisa wa inii ukhbirtu waxaa la ii sheegay anna cala bni inankayga inay ku waajibtay alrajma dhagaxin lagu dilo faftadaytu minhu waxaan ku furtay bimi'ati shaatin boqol neef oo adhiya iyo wawaliidatin addoon fasaaltu waxaan weydiiya ahl cilmi dad culimaa baan wax weydiiyey tii hore waxay ahayd dad baa sheegsheegay cilmi dhagooleed bay ahayd marka inuu fiqi leeyahay wuxuu ii culimo weydii culimu weydii fasaaltu ahl cilmi faahbaruunii waxay ii sheegeen anamaa calabni in kalaba maahe inankayga inay ku waajibtay jaldu miatin boqol jeedal iyo wa taqriibu caamin iyo sanad in la fogeeyo oo meesha uu jooga laga mustaafiriyo wa ana cala mraati haada ninkan xaaskiisana alrajma dhagax in lagu dilo inay ku waajibtay faqala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam wladii nafsii biyadi kii naftaydu gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartay la aqdiyanna idinku xukmiye oo idinku xukmiye baynakumaa dhexdiina bikitaab illaahi kitaabka alleh alwaliidatu adoontu iyo wlghanamu adhig raddun ay marduudun calayka waa mid lagu soo celinayo wa cala bnika inankaaga waxaa ku waajibay jaldu miatin boqol jeedal iyo wa taqriibu caamin sanad mustaafirinti waqduku kalla yaa unaysu unaysow lirajulin min aslam buu ku leeyahay nabigu calayhi salaau wasalaam cala mraati haada ninkan xaaskiisa fain ictarafat zinada hadday qirato farjumhaa dhagax ku dil qaala wuxuu hi faadaa calayha waa ku kallah yani lafdiga hadaa waa awala nahaar kallahaad la sameeyo laakiin hadda shari ma ah barqadii buu u tegey waa ku kallahay gelin dambuu u tegey muhimaddu waa u tegey wey xilligu maqsuud ma ah faadaa calayha waa u tegey faاctarafat way qiratay dembigii faamara waa amray biha rasuulu اlahi salى اllahu alayh wasalam farujimat dhagax baa lagu dilay xadiidku wuxuu tilmaamayaa waynu ka faa'iidaysanaynaa zinada xadkeeda oo nabigu sheegay calayhi salaau wasalaam hadduu muxsan yahayna dhagax in lagu dilay hadduu yahay bikro yahayna in waxa weeye boqol jeedal iyo sanad mustaafirina ah in lagu samaynay marka gabadhu tayib bay ahayd dhagax bay mutaysatay ninkuna ka zinaystayna wuxuu ahaa bikri buu ahaa hayru muxsan buu ahaa jeedal buu mutaysta waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya xadka mar hadduu imaamka soo gaadho inaan la cafinayn la fulinay madax furasho iyo wixii la midii inaanay soconay xataa imaamku inaanu cafin karin mar hadday tahay xadkii alle subxaanahu wa tacaala isagana ay soo gaadhay waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya xadka waxaa oogaya imaamka iyo cidduu u wakiishay waatuu lahaa ibnu biliig fi rawd nazi fi nadm tanbiih walaysa yuqiimu lxadda ila imaamuna cala alxuri aw man yaniibu liyafcala qofku hadduu xor yahay xadka waxaa ka oogaya imaamka iyo ciddii uu wakiishay waqdu yaa unays qaadigii baa la mida maxkamadda joogay madaxweynuhu u igmaday inuu axkaamta fuliyo wahaakada addoonta waa inoo iman doonta sayidkeeda ayada ka fulinaya wa canhu waa taabicigii canhumaa labadii saxaabiya lasoo sheegay qaala waxay yidhaahdeen su'ila nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiga waxaa la weydiiyey can ilamati addoon idaa zanat markay zinaysato walam tuxsan guurna aanay soo marin addoontii qaala wuxuu uhi nabigu in zanat hadday zinaysato fajliduuha waxa weeye jaldiya oo shaabugeeya uma in zanat kadib hadday zinaysato fajliduuha uma in zanat mar saddexaad hadday zinaysato fajliduuha uma biicuuha mar afraadka iibiya walow biafiirin ay walow an tabicuuha biafiirin ay bixablin iibiya walow aad xadhig qiimaheedaa ka dhigtaan oo wax xadhig la qiima ah xadhigga lacagtiisa waynu garanay xadhig yar lacagtiisa walow aad ku iibisaan iyaduna de waa qof dhal ubad bay dhalaysa ilaa calaa aswaajihim wamaa malakat aymaanuhu qaala bnu shihaab waxaa bacd aaliai aw araabica ayaa nabigu sidaa yidhi alayhi salaau wasalaam wadafiruna alxablu ibnu shihaabba ku macneeyey xadiisku wuxuu tilmaamaya addoommadii in xadka laga oogay sida xortaba looga oogay waxaana ka oogaya fajliduuha sayidkeedaa ka oogay addoonka ama addoonta ayaa xadka ka oofinaya waxba imaamka in loo geeya looma baahna culimmada qaarna waxay yidhaahdeen fajliduuha waxaa looga jeedaa imaamka iyo ciddii uu wakiishay ayaa jaldinaya ee afraadu jaldin maayaan xoriya addoontoona waxaa kaloo xadiisku tilmaamaya addoontii xadiiskan waxaa lagu tilmaamay walam tuxsad guur inaanay soo marin mafhuumna ma leh inaanay guur soo marin oo addoonkii iyo addoontii hadday guur soo maraan iyo haddaanay soo marin labadaba xadkoodu waxa weeye rajmi ma ah ilaahay wuxuu ihi markuu addoonta ka hadlayay fa in atayna bifaaxishatin zina haddii ay la yimaadaan facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaab gabadhii xorta ahayd ciqaabteedii barhkeedii bay leedahay markaa boqolkii jeedal maxaa looga dhigaya konton baa looga dhigaya dhagax in lagu dilaa barh ma leh mar haddaanu barh lahayn waxaa la qaadanayaa badbaadada saasaa asar waa la badbaadinayaa kontonkii jeedal ayuunbaa lagu dhuufanaya addoonta naskaa sheegay addoonkuna waa la mid oo marka addoonnimo loo eego wax farqigo u dhaxeeya ma jiro waa qiyaas jeliya waa isku mid xagga addoonnimada waayo dhadignimadu saamayn male azaaniyatu wazaani labiyo dhadigba waa boqol jeedal mar haddii gabadhii layidhi waa boqol jeedal ninkiina la yidhi waa boqol jeedal labnimo iyo dhadignimo saamayn ma laakiin addoonnimadii baa saamayn keentay oo la yidhi maxay nus ka dhiga addoontii addoonkiina isna waa la mid nus buu noqonaya xadiisku wuxuu kaloo tilmaamayaa addoontii hadday soo celceliso zinada rajo male waa la xaraashaya walow xadi qiimihiina lagu iibiyo lagu xaraasho waa la isdhaafinaya waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo oo haddaad ka quusatay dee muslim kalaad ka iibinaysa oo gabadha gogol dhaafka taqaana cid kale gacanta u gelaysa markaa ma loo caddaynaya mise loo caddayn maayo culimmada qaar waxay yidhaahdeen maya waajib maaha in loo caddeeyo waayo dee waa dembi mustaqbalka ay samayn doonto waxaa laga yaabaa inay ka toobad keento waxaa laga yaabaa ninkaa waxa weeye ay u tagtay inuu mashquuliyaba uu baahna oo uu kafeeyaba waana cid kaleba u baahan waxyaaba badan ba dhacay marka khasab maaha inuu caddaeyo culimmada qaarna waxay yidhaahdeen xadiiska laftiisa laga fahmayaa in ceebta la sheegay waayo ha la xaraashabale yacnii qiimo jaban ha lagu iibiyo marka taa waxaa ka dhalanaysa dee in la isweydiiyo la yidhaahdo waar qiimaha noocani waa maxay ama marka la sheego ceebtii inuu yidhaahdo mar hadday dee gabadh xun tahay lacag shaban haddaba iga sii dabeedna uu sidaa ku xaraasho waxaa kaloo jirta qofku bii'ada uu jooga hadduu ka tago inuu isbedelaa laga yaaba ninkii haystay waxaa laga yaabaa inuu ku haystay biio u fududaynaysa zinada laakiin nin kale hadday u qacan gasho meel kale ay tagto waxaa laga yaabaa in hawshaasi soo yaraato waxaasoo dhan baa jira wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa cidda xadka ka ogeysaa inay sayidkiisa tahay xadiiskan waa laga faa'idaysta wacan abi hurayrata radia allahu tacala canh annahu qaala waxaa weli ataa waa yimi rajulu nin baa yimi oo min almuslimiina ka mida ah. rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam buu u yimi walxaal huwa fi lmasjid iyadoo nabigu masjidka uu ku sugan yahay faacrada canhu nabigu waa ka jeestay fatanaxa waa u leexday ninkii tilqaa'a wajhihi wejigiisa halka ku beegan oo markii nabigu ka jeestay buu dhinacuu u jeestay u soo wareeyey uu isku beegay nabigu faqaala lahu waxa uu ku uhi yaa rasuul allah inii zanaytu anigu waan zinaystay faacrada canhu nabigu waa ka jeestay xataa tannaa dalika ilaa uu sidaa soo celceliyey calayhi nabiga korkiisa uu ku soo celceliyey arbaca maraatin afar jeer falamaa shahida markuu ku qira calaa nafsihi naftiisa arbaca shahaadaatin afar qirasho dacaahu waa u yeedha rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu uhi abika junuub mawaalibaa kugu sugan qaala wuxuu hi laa maya qaala wuxuu hi fahal uxsinta guur xalaala ma soo marta qaala nacam haabuud qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam idhabuu bihi kaxeeya farjumuuhu dhagax ku dila qaala ibnu shihaab waxaa wuri faahbaranii waa ii warramay abu salma ibnu cabdiraxmaan ibni cawf samica jaabira bna cabdillaah ay annahu samica jaabir bna cabdillaah yaquulu isagoo le inuu maqlay kuntu waxaan ahaa fii man rajamahu kuwii dhagaxa ku dilay baan ka mid aha farajamnaahu dhagax baanu ku dilnay bilmusalla meesha ciidda lagu tukado garoonkii falamaa adlaqathu markay xanuujisay alxijaaratu dhagaxaantii haraba waa baxsaday faadraknaahu waanu haleelnay oo waanu ka daba tagnay bilxarati dhagaxaantii madmadoobaa ee madiine ku yaallay berigeeda iyo galbeedkeeda ayaanu kaga daba tagnay farajamnaahu halkaasaanu ku rajminay oo aanu dhagax ku dilnay qaala musanif waxa weli alrajulu huwa maaciz bnu maalik weeye warawaa qisatahu qisadiisa waxaa soo wariyey jaabir bnu cabdillaah sida muslim ku timi waa cabdulaahi bnu cabaas nusakhda qaarna jaabir bnu samra ma haysa nusakhda qaar bay ku timi isaguna saxiixu muslimku ku jira jaabir bnu cabdilah isaguna saxiixu muslimku ku jira wa cabdulaahi bnu cabaas isagu waa muttafaqun calayh wa abu saciid alkhudri oo muslim ku sugan wa buraydat bnu lxusayb alslami oo isaguna muslim ku sugan xadiidka waxaa laga faa'iidaysanaya waxyaabaha zinadu ku sugnaanayso waxaa ka mida ah qiraal in la sameeyo sida maaciz ibnu malik alaslami inii zanaytu buud qiraal in la sameeyo gabadhii aynu soo marayna iyaduna waa la mid waqdu calaa mraati waqdu yaa unays cala imra'ati haada fain ictarafat farjumha faqada calayha factarafat farajama qiraal bay iyaduna samaysa kuwo kalena waa jiraan qiraal haddii la sameeyo aliqraaru sayid اladila waa la qaadanaya xadiiska waxaa laga fahmayaa shahida calaa nafsihi arbaca shahaadaat waa inuu afar jeer qiraalkii sameeya si afartii markhaati booskoodii ay u galaan laakiin taasi shari ma ah sida raajixa waana sida shaaficiyadu qabaan hal mar isagoo caqligiisu joogo mukalafa waxa weeye hadduu qiraal sameeyo waa lagu fulinaya afar inuu soo celceliyo shari ma ah xadiiskana waxaa loogu soo celceliyey min baabi taakiid zinadu in hal mar la qirto waa ku waxaa kaloo ku albayina afar markhaati inay sugaan afartaa markhaatina waa mila almiili fi lmukxula sida xadiista ku timi waa inay afartuba yidhaahdaan waxa weeye dhaladii indhakuusha marka lagu indhakuulanaya quri baa la geliyaa soomaa waa inay sidaa yidhaahdaan haddii kale waxa weeye iyagoo kala booday baan arkay iyo iyagoo qaaqaawan iyagoo ordaya waa naga dhuunteen qol keligood waxa socon maaya afartuba waa ina intaa isku waafaqaan taasina aad bay u adagta maantaba laba meel laysla gala haddii loo tariso afar nin inay isha wada saaraan aad bay u adagta albaabka xitaa laga gelaya de midunbaa gelaya haddii xitaa albaab laga gelaya midunbaa gelaya ama labaa bar wada gelaya marka way adkaanaysa iyaguna waa bini aadano waa boodaya walidaalika ibnu taymiya wuxuu leeyahay lama hayo lama hayo islaamka xilligiisi kadibna dee waa min baabi awla cidiba iskuma mashquulso waxa weeye bayino xad lagu ogey lama hayo afar ninoo yidhi markhaatigaanu haynaa waxa weeye lama hayo mar bay ugu dhoweydo afar nin baa isa soo abaabulay dabeedna kii afraad baa dib uga laabtay saddexdii kale xadkii baa laga og oo saxaaba ay ku jireen markaa ma dhicin وعn cabdاللahi بن cmر رضي الlه taعالى عnهma أنه qاal إن اليهوuda يhuudu jaaءuu waa u yimaadeen إilى rasuuli الlahi slى الlه عaليه وsلم fadakaruu lahu waxay u sheegeen ana imra'atan haweene oo minhum yaga ka mida iyo warajula nin zanayaa labadoodu inay zinaysteen faqaala lahum rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam waxa uu ku yidhi maa tajiduuna maxaad ka helaysaan fi tawraati tawraat fii shaani rajmi rajmiga xaalkiisa maxaa ku haysaan faqaaluu waxay yidhahdeen waxaanu ku haynaa nafdaxuhum inaanu fadeexayno wayujladuun la jeedalo qaala cabdulaahi bnu salaam oo culimmadoodii ka mida markii dambe soo islaamay markaa saxaabi buu ah kadabtum been baa sheegteen ina fiiha waxaa ku sugan alrajma dhagax in lagu dilaa ku sugan faatuu keena bitawraa tawraadda keena fanasharuuha waa kala bixiyeen fawadaca waa saaray axaduhum midkood yadahu qacantiisa calaa aayati rajmi markii la gaadhay ayuu aayaddii qacanta saaray fa qara'a waa akhriya maa qablaha wixii ka horreeyey iyo wamaa bacdaha wixii ka dambeeyey faqaala lahu cabdullaahi bnu salaam waxa uu ku yidhi irfac yadag meeshanaad qacanta saartay kor uga qaad farafaca yadah gacantii buu kor u qaaday faida fiiha aayat rajmi waaba iyadoo ay ku sugan tahay aayat rajmi alfaada qaar waxaa ku yimid taluux iyadoo wirwiraysa ilaa ishaa lagu hayo aad baa loo danaynay iyadoo wirwiraysay ka soo baxay faqaala wuxuu yihi sadaqa ninkii yahuudigaah run buu sheegay cabdulahi bnu salaam ya muxamed muxamedow faamara bihima nabiyu sal allahu alayh wasalam labadoodaba nabigu wuxuu amray farujima ay an yurjama in dhagax lagu dilo farujima dhagax baa lagu dilay qaala wuxuu uhi fara'aytu waxaan arkay alrajula ninkii yajna'u isagoo waxa weeye u iilanaya oo dusha iska saaraya cala almar'ati gabadhi yaqiiha isagoo ka ilaalinaya alxijaara dhagax oo waxa weeye gabadhiibuu dusha kaga habsaday si uu dhagaxa uga badbaadiyo dhagaxa uga badbaadiyo iiaar buu samaynay qaala almusanif waxau alrajulu ninkii alladii kaasoo wadaca yadahu gacantiisa saaray calaa aayati rajmi cabdullaahi bnu suuriya ayaa la yidhahda xadiiska waxaynu ka faa'iidaysanaynaa dimmigii ama gaalkii kitaabiga ahaa in laga oogayo xadkii zinada xadkii zinada hadday rajmi tahay iyo hadday jeedal tahay labadaba in laga oogayo waa haddii waxa weeye dowlad muslim oo xadkaale la oogayo uu ku nool yahay inuu muslimka la mid yahay xukumkii muslimiintana la marinayo waana taa nabigu sameeye calayhi salaatu wasalaam laakiin muslimka kafaaray u tahay gaalka maxay u noqonaysa waa bilaash weyn waxba ka faa'idi maayo waayo gaalnimu la dhimanaya haddii dhagax lagu dilo gaalnimu la dhimanaya xadiiska waxaa kaloo laga daliishanayaa dadka gaalada ah guurkoodu inuu saxiix yahay la tixgelinay waayo labadan yahuudiga ah waxay soo mareen guur bay soo mareen guurkaasina waa koodii wey waa loo tixgelinaya وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وxuu لو أن امرأa haddii qof iطalaca calayka uu ku soo eego ku soo khaawiso bikayri idnika fasax la'aan uu gurigaaga u soo eego faxadaftahu aad ku ganto bixasaatin dhagax ama xabad jayya finiina fafaqata aad tuurta caynahu heshiis maa kaana calayka junaaxu wax dembii kuma saarna waxaa la mida walaa qisaasun walaa diyatu xagga alle ka dambaabi maysid lagu qisaasi maayo magteedana bixin maysid ishaa magteeda bixin maysid kontonkaa geela ah xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa dadka cawraadkooda in la eegaa inaanay bannaanayn inay xaaraan tahay oo albaabadu waliba iyagu albaabadan adagee malaasan ma ilahayn sarab iyo buulal iyo waxaasaa la deganaa marka inta badan albaabadu shuquuq bay lahayn daldaloole lahaayeen marka qofku markuu albaabka yimaado waxaa laga yaabaa inuusa mala soo socda oo uu isha saaro dabadeedna haddaad aragto mid isha meesha soo saaray dhagax haddaad ku tuurto uu ishiisa ku dhaco waxa weeye waa gar iyo mag la-aan wey waxba lagugu yeeran laakiin waa wixii suuragala ah wey ya oo haddii de wuxuu buul yar yahayoo ama daah yar uu meesha ku xidhan yahay oo dhagax ila qaba aad meeshii ku sii dayso ya waxa weeye de waa lagugu yeeranaya laakiin wax yaroo aad qofka ku baraarujinayso waayo kan tuuraya laftiisu isha ka turismale laakiin wuxuu doonaya inuu tambiihiyu doonaya hadday dhacdoba in isha kaga dhacdo waxa weeye mag lagu yeelan maayo mag lagu yeelan maayo baabu xaddi sariqa tuugada xadkeedii wey tuugadu waa akhdu maalin khufyatan min xirsin dulman biifatin makhsuus akhdu maal xoola in la qaado khufyatan qarsoodi waxa baxaya adoo soo taagan sidan hadda dhacdo mobeelkii lagaala dafo adoo soo taagan mobaylka lagaala boodo dabadeedna lasla dhigo tuuga maa muntahib baa l mukhtalis baa la yidhahda asbi iyo wixii lamida khufyatan qarsoodi min xirzin xoolahaas waa in la ilaaliyey wlxirzu kullun bixasabihi wey kullun bixasabihi haddaad mobilkii jeebka gashato oo mushaashitadaba way ka dhacdaa nin yaro jifabaa laga dhinac siibay hadduu da dhinaciisa yaallo banaankaa yaallo u hurdo uu dayacay xabsi kuma jiro laakiin jeebkuu geliye kadibna waa loo yimi isagoo si fiican u khuriyo jeebkaa lagala baxa waa tuuga wey ulman waxaa baxaysa qofkii xaq kugu lahaa ee aad siin weyday hadduu u soo dhuunto xaqiisa qaatay intii xaqiisa ahay ama islaantii oo biilkii ku filnaa aad siin weyday dabeedna intii ka dhinnayd ay jeebkaaga ka siibto waxa weeye gacanta la jari maayo gacanta la jari maayo labada nin ee labada xaas tuugnimadu ma dhex gelaysaa waa masale khilaafiya shaaficiyadu waxay leeyihiin labaduba hadday saxdaan waa tuuga wey xadka waa laga oogay labaduba culimmada qaar waxay yidhaahdeen ninkaa laga oogayaa laakiin gabadha laga oogi maayo sababtu waa maxay gabadhu biil bay ku leedahay waxaa laga yaabaa inay tiraahdo biilkaygiiba wax iga dhiman yahi sida xadiiskii qisadii hind iyo abi sufyaan ulman waa inuu yahay biifatin makhsuusa shuruud gaarana waa looga goynaya inu arki doono can cabdilahi bni cumar radi allahu taala canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaaca waa gooye yani tuugadii xadda sariqa fii mijanin gaashaan la xaday gaashaankaasoo qiimatuhu qiimihiisu wa fii lafdin waxa ku yimid amanuhu lacagtiisu alaaatu daraahima ay tahay saddex dirham ay tahay marka gaashaankaasaa qiimihiisu wuxuu yahay saddex dirham ama amankiisu fari baana u dhexeeya hayga qiimihiisu shayga qiimihiisu waa waxa lagu qiimeeyo suuqa intuu ka joogaa wey waa la isla yaqaanaa mobeylkaa imsaa la siiya boqol dolar baa la siiya kana imsaa la siiya laba boqol baa la siiya taa qiimaa la yidhahda amanna waxaa la yidhaahdaa marka la iibiyo waxa lagu iibiyo waayo waxaa laga yaabaa qiimihiisii wax ka jaban in lagu iibiyo qiimihiisii suuqa wax ka badanna in lagu iibiyo qiimihiisii in lagu iibiyana waa laga yaaba marka farigaasaa qiimo iyo aman udhaxeeya marka hadda waxaa looga jeedaa gaashaankaasaa wuxuu u dhigmayey oo qiimihiisu ahaa saddex dirham ayuu ahaa wa can caaishata radia allahu tacaala canha annaha samicat rasuula اllahi sala allahu alayh wasalama yaquul tuqطacu lyadu qacanta waa la goynayaa markay wax haddo fii rubci diinaar diinaar dahaba marka afar loo qaybiyo meeshii waxaasi hadduu gaadhay la iyo fasaacidan wixii kasii badan gacanta la isku goynaya labadan xadii waxay tilmaamayaan xadiidka hore wuxuu tilmaamayaa saddex dirham inuu nebigu gacanta ku gooyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa rubcu diinaar gacanta lagu gooyey xilligii nebiga way isu dhigmayeen saddex dirhamoo fida ah ayaa waxay u dhigmayeen rubcu diinaar labiyo toban dirham oo fida ah baa waxay u dhigmayeen hal diinaar hal diinaar bay u dhigmayeen marka rubcu diinaar waa saddex dirham waa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaa ka soo baxaysa fidadii haddii wax lagu qiimaynayo waa saddex dirham hadday dahab tahayna waa rubcu diinaar markaa labadaa hadda garaam maxay ka yihiin aynu sheegno diinaarku markii rag badani baxi ku sameeyeen diinaarkii xilligaa la isticmaalay oo hadda la hayo diinaarkii xilligii cabdilmalik ibnu marwaan ayaa hadda la hayaa oo dahab ka samaysan halka diinaar wuxuu noqday afar garaam oo dahaba bointi shan iyo labaatan afar garaam iyo garaam markaa afar loo qaybiyo me iyo shan iyo labaatan marka diinaarkii afar garaam iyo shan iyo labaatan buu noqday rubcu diinaar baynu inagu doonayna afar baa loo qaybinaya marka waxaa ka soo baxaya hal garaam iyo dhibic lix bay dadku aad u fahmaan ingilish baayna qabsatay ya hal dhibic lix ama waaxid faasila sitta markaa hal garaam oo dahaba iyo hal garaam marka toban loo qaybiyo lix ka mida ayaa waxa weeye nisaabka dahab ku noqonaya fidada saddex dirham wuxuu noqday dirhamku laba garaam dhibic sagaal toddobaatan iyo shan waxaa sidaa loogu daqiijinaya maca zakadii baa ku dhisan malaayiin dollar marka la kala xisaabinayo intaas lacag bay soo baxaysa waa laba garaam trigii maxaa ka dhiman halbaa ka dhiman halkaa laftiisa shan iyo toddobaatan baa la socda way la socotaa soo maa saddexdii garaam waxba kama dhima saddex garaam waxba kama dhima two point nine waxaynu kusii dhufanaynaa waa halkii darha saddex kusii dhufo waxaa soo baxaya fidada inuu ka noqonayo sideed garaam pointy nine tenty five sideed garaam pointy nine adigu waa iska side sagaal wey sagaal dhowdhow wey sagaal garaam ila kii horeba saddex buu ku dhowdhowaa mogta waaya garaamku hadda intuu maraya dahabkaa garanaysa dahab dahablayaalmina la joogaan dahabku intuu maraya hadda boqol dee kolley iyo dheeraad bu boqol iyo labaatan dhowdhow wey marka hal garaam bointy sigis boqol iyo labaatan kaba ka daayo markaad boqol ku dhufato waa boqol iyo lixdan boqol iyo labaatan markaa lagu dhuftana ka sii badan waa laba boqoloo dollar wax ku dhowdhow ayuu noqonaya nisaabka dahabka ee gacanta la ysku waa laba boqoloo dollar wax ku dhowdhow fidadaynu u imanayn sagaal garaam meelahaasay noqotay garaamka nooca ugu saafisan galabtaan ka eega onlineka ka eega caalamka halkuu ka maray ka ugu sarreeya ugu saafisan wuxuu marayaa bay yidhaahdeen laba doollar bonti tirii buu maray marka marka laysku dhufto sideedii garaam iyo googo i intaa lagu dhufto waxaa ka soo baxay labaatan dolar baa ka soo baxay xagga fidada dahab iyo fidana farqigooda waa dareemaysa xilligii nabiga calayhi salaau wasalaam isku mid bay ahayn maantana midina waa boqol iyo lixdan iyo ka badan ama laba boqoloo dhowdhow boqol iyo toddobaatan sideean midina waa labaatan wey waxaa imanaysa haddaba labada keebaynu ku dhufannaa ma inuu xado boqol iyo sideean wax ku dhowdhow dolar mise waxaynu xisaabinaa fidada labaatan dolar bay ku gaadhaysa culimmadu waa isku khilaafsan yihin shaaficiyadeennu waxay qabaan dahabka asala waxa kale waa qiimo fidadu waa qiimo waxa kale la sheegay waa qiimo asalku waa dahabka yidhahda waa shaaficiyada waxaa khilaafay xanaabilada iyo maalikiyada waxay idhaahdeen labaduba waa asal labaduba waa asal walibana xanaabiladu waxay leeyihiin labadaba kii la doonaa lagu qiimaynaya maalikiyaduna waxay yidhaahdeen labaduba waa asal laakiin marka shay kale uu xado mobayl buu xado dahab lagu qiimayn maayo fidaa lagu qiimaynaya fidaa lagu qiimaynaya marka halkaa waxaad ka dareemaysaa farqiga ka soo baxay وعن cائiشhaةa رaضي الlaه taعaلى عanهa أنa qurayشha أhamahum waxa walwalgeliyey شhaأن الmakزuumiya gabadhii reer makزuum waa qoladii banu haashim u faani jirtay abujahlow ka dhashay alatii taasoo sarqad waxaday faqaaluu waxay idhahdeen man yukalimu fiiha rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam nebiga yaa kala hadlaya xaalkeeda iyo in loo cafiyo faqaaluu waxay idhaahdeen waman yajtariu calayhi yaa ku dhiiranaya ilaa usaamatu bnu zayd mooyaane xibu rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam kii nabigu jeclaa fakallamahu waxaa la hadlay usaama ibnu zayd baa la hadlay faqaala wuxuu uhi nabigu atashfacu ma waxaad u shafeeco qaadaysaa fii xaddin xad oo min xuduud illaahi xuduudda alla ka mida uma qaama nabigu waa istaagay fakhtaaba waa khudbaday faqaala wuxuu uhi nabigu inamaa ahlaka in kalaba maahe waxaa haligay oo halaagay aladiina kuwii min qablikum idinka horeeyey annahum yagu kaanuu inay ahaayeen idaa saraqa markuu xada fiihim dhexdooda ashariifu kii sharafta lahaa tarakuuhu inay daynayeen waidaa saraqa hadduu xada fiihim dhexdooda adaciifu kii daciifka ahaa aqaamuu calayhi alxadda xadka inay ka ogayeen waymullah ilaahay baan ku dhaartay low anna faatimata binta muxamed saraqat hadday wax xadi lahayd maba xadaysee laqaactu yadaha qacanteydaan goyn lahaa wa fii lafdin waxaa ku yimi kaanat waxay ahayd gabadhaasi imra'atan haweeney tastaciiru ammaanaysata almataaca waxa weeye alaabaha weel hadday tahay dahab hadday tahay iyo wixii la mida ah. wa tajxaduhu way dafiraysa waxay ammaanaysatay fa amara nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu amray biqaci yadiha gacanteeda in la gooyo xadiiska waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xadku hadduu imaamka soo gaadho inay xaaraan tahay in waxa weeye shafeeca la dalbo oo la yidhaahdo ha la soo daayo ha la cafiyo mar hadduu imaamka gaadho waxaa la mida ah ciddii booska imaamka joogtay ee hawshaa uu igmaday hadday gacanta ku soo dhigaan maxkamaddii oo kale iyo ciddii la shaqaynaysay booliskoo kale dembiguna ku cadyahay xalaal maaha bay yidhaahdeen culimmadu ijmacna waa lagu soo naqliyey imaam albukhaarina waa baabaysanaya karaahiyatu shafaacati fi lxaddi idaa rufica ila sulaan saxiixulbukhaariga sidaasuu baabaysanaya bal ibnulqayim wuxuu ku tilmaamay min kabaa'ir dunuub inay tahay min kabaa'ir dunuub laakiin saxaabiga waxay uga dhacday dee markaa cilmigeeda maaha cilmigeeda maaha macduur buu ahaa laakiin hadda waa masale sharciya wey imaamka inay gaadho maxaa looga jeedaa ma waxaa looga jeedaa in qacanta lagu dhigo oo lagu qabto dembigii mise waxaa looga jeedaa in fulintii hadhay oo ku caddaaday mar dembigii baa lagu qabtay oo waa lagu oogayaa oo waa la xidhay tusaale ahaan marna wuu ku caddaaday oo fulintii bay taagantay labadaba culimmadu waa isugu khilaafeen xadiiska waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa ee qofka ammaanooyinka dafira inaanu tuug ahayn sidaynu qeexidii hore ku soo sheegnay waxbuu kaa ammaanaystay dabeedna waa dafiray waana sida jumhuurtu qabaan jumhuuru ahlilcilm xadiiskanna waxay kaga jawaabayaa riwaayada dambe kaanat imra'atun tajxadu lmataaca tastaciiru almataaca wa tajxadu waxaa looga jeedaa caadadeeda sidaa ahayd intay wax ammaanaysato ayay dafiraysay laakiin qacanta waxa lagu gooyey saraqat inay waxaday sida riwaayada hore ay waxaa weeye tilmaamayso baabu xad اmri kamriga xadkiisi buu baab u yahay can anas bni malik radi اllahu tacala can ana nabiya sal اllahu alayh waslm utiya waxaa loo keenay birajuli nin qad shariba cabaya alkhamra khamri fajaladahu waa jeedalay nebigu bijariidatin laam naxwa arbaciina afartan jeedal wax la mida ama wax gaadhaya qaala wuxuu hi anas wafacalahu waxaa sameeyey abubakrin baa sidaa sameeyey falama kaana cumar markay noqotay xilligii cumar istashaara naasa dadkuu la tashaday faqaala cabduraxmaan wuxuu yidhi ibnu cawf akhafu lxuduudi xuduudda waxaa ugu fudud amaaniin oo ah xaddulqadafka siddeetan jeedal fa amara bihi cumaru kaasuu cumar amra oo dee zinada bikriga waa boqol jeedal muxsankuna dhagax baa lagu dilay iyo wixii la ah. xadiiska waxaynu ka faa'iidaysanaynaa qofka khamriga cabba ay ku caddaato in xad laga oogayo xadkaasina inuu yahay afartan jeedal axaadiistuna way isku khilaafsanta bukhaariiyo muslim waxaa ku yimi kaana yu'taa bishaarib kii khamriga cabbay baa la keenaya famina adaaribu biyadi wa mina adaaribu binacli wa mina adaaribu bihawbih nin waliba wuxuu la soo gaadho mid kab la dhaca mid dhurbaaxa la dhaca mid marada ku garaaca wixii lala soo gaadho axaadiista qaar baa sidaa tilmaamaysa kanna wuxuu tilmaamayaa arbaciin wuxuu kaloo tilmaamayaa xilligii cumar siddeetan in laga dhigay culimmada qaar waxay yidhaahdeen xadku waa afartan afartan buu ku go'anya waana sida imaamu shaafici uu leeyahay ibnu taymiya ibnulqayimna ay xoojinayaan laakiin waxay ku dareen xaq baa loo leeyahay haddii dadku afartanka ay ku joogsan waayaan in siddeetan la gaadhsiiyo siddeetan in la gaadhsiiyo culimmada qaar waxay yidhaahdeen xadku waa siddeetan waayo xilligaa cumar xukumay laguma khilaafin ijmaac bay noqotay xadkuna wuxuu ku fadhiistay siddeetan in laga dhigo siddeetan jeeda culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waxa weeye axaadiista marka laysu geeyo waxaa ka soo baxaysa dhammaan inay tacsiir tahay in afartan laga dhigi karo siddeetan boqol konton lixdan culimada qaar waxay dhaha afartan laga hoosaysiin maayo iyadoo axaadiista la tixgelinaya laakiin cuquubadu waa tacsiir bay yidhahdeen can abi burdata hanim ibni niyaar albalawi radia allahu tacala canh annahu samica rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama yaquul laa yujladu lama jeedalo fawqa casharati aswaaqin ama fawqa casharati aswaaq toban shaabuug wax ka badan ilaa fii xaddin xad mooyaane oo min xuduud illaahi xuduudda alle ka mida xadiiskani wuxuu tilmaamaya wixii xuduudda alle aan ahayn horaynu u soo macnaynay kitaabka iyo sunnada xuduudda alle waa wuxuu xaaraantinimeeyey ama ha yeesho ciqaab go'an ama tacsiir ha ka dhalato isagu waa ka badanay maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa edbinta oo macalinku hadduu ardayga edbinayo tobanyaanu ka badin aabbuhu wiilkiisa hadduu edbinayo toban yaanu ka badin sayidku addoonka hadduu edbinayo yaanuu toban ka badin ninku hadduu xaaskiisa edbinayo walowtaa hadda lagu kala tago guryuhu ku dumaan ya wakhtigeedi waa soo dhammaadaan malaynayaa laakiin ciddii u diyaara carabta hadda waxa weeye weli darbiga waa aaminsanyi niman carbeedoo xaggaan wada joogna waxay odhan jireen islaamuhu waxay nagu yidhaahdaan ha furin laakiin ikarbaash karbaashkaa la qaata laakiin innaga waxaa laga yaabaa furiinku inuu sahlan yahay edbinta tobanyaa laga badin laakiin wixii xad alle toban waa laga badin kara toban waa laga badin kara kitaab اaymaani wاnuduur wuxuu kitaab u yahay dhaaraha iyo nadarka dhaarta waynu naqaanaa shay baa lagu adkaynayaa magaca alle wallaahi waan sameeyey wallaahi ma samey nadarkuna waxaan kugu waajibin inaad isku waajibiso wey can cabdiraxmaan ibni samurata radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam yaa cabdaraxmaan ibni samura laa tas'alha dalban alimaarata madaxtinimada fainaka adiga in ucطitaha haddii lagu siiya can masalatin albitaan aad albanayso wukilta ilayha waa laguu tala saaranaya laguu kaalmay maayo wain ucطitaha haddii lagu siiyo can ayri mas'alatin adigoo aan dalban ucinta calayha ilaahay waa kuugu kaalmaynaya wlmuciinu huwa allah waidaa xalafta dad hadduu de kuu dirana ilaahay unbaa kuu diray waidaa xalafta haddaad ku dhaarata calaa yamiinin dhaar fara'ayta aad aragta hayraha dhaartaa lidkeedu khayran minhaa inuu ka wanaagsan yahay oo dhaarta inaad fuliso waxa ka wanaagsan inaad jabiso fakafir ka kafaara gud can yamiinika dhaartaada waati la kaalay alladii kii huwa khayrun isaguba wanaagsan madaxtinimada iyo masaaisheedu waa inoo iman doontaa laakiin dhaarta umaynu ku kaaftoomayna xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofku hadduu wax ka dhaarto ama uu wax ku dhaarto waxa uu ka dhaartay ama uu ku dhaartay lidkeedu hadduu ka wanaagsan yahay lidkeeda inuu la yimaado kafaara budna samay walaa tajcalu allaha curdata liaymaanikum dhaarta ha ka yeelina gabbaad waar ninkaasi waa miskiina wax sii waar waan ka dhaartay inaan wax siiyo inaad wax siin weydo oo aad dhaarta fuliso iyo inaad miskiinkaa wax siiso keebaa wanaagsan waxaa wanaagsan inaad wax siiso kafaara gudna aad samayso waana taa nabigu ina fara calayhi salaau wasalaam axaadiis badanna waa ku timi wallaahi la an yalaja axadakum biyamiinihi fii ahlihi aaamu lahu cinda allah min an yucطiya kafaaratahu alatii amara allahu biha ama iftarada allahu calayh inuu qofku ku madax adaygo dhaar qoyskiisa uu ku dhaartay oo uu ku adkaysto dhaartaa uu fulinaya uu ku adkaystay baa ka dembi badan inuu dhaarta jabiyo kafaara gud ka bixiyo waa xaaladdan aynu ka hadlay kafaara gudkuna saddex xaaluu leey goormuu kafaara gudka samaynay isagoo aan dhaaran hadduu sii qadimo kafaara gudka ansixi mayso dhaarta markuu jabiyo dabadeed kafaara gudka hadduu sameeyana bilijmaac oo laysku waafaqsanya inay ka gudayso uu dhaartay uuna jabiyey kafaara gudkii buu bixiyey laakiin culimmadu waxay isku hayaan hadduu dhaartii sameeyo oo uu is yidhaahdo dhaartaa inaad jabisaa wanaagsan oo intii dhaarta aanu jabin ayuu kafaaradii sii qadimay ma ka gudaysaa mise ka gudi mayso sida raajixa axaadiista laga fahmayo waana sida madhabtu qabta shaaficiyadu way ka gudaysa mar haddii sababtii la helay oo u dhaartay waa ka gudaysa qowlkaasaa raajix wa can abi muusa radi allahu tacala canhu qaala wuxuu qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam innii anigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay in shaa allah haddii ilaahay uu doono laa axlifu ku dhaaran maayo calaa yamiinin dhaar fa araa arki maayo hayraha dhaartaa lidkeeda khayra minhaa dhaartii inay ka wanaagsan tahay ilaa ataytu hadday jirto waxaan la imanaya alladii kii huwa khayrun isaguba wanaagsan wataxallaltuha dhaartana waa ka kafaara gudaya oo kafaara gudkan bixinaya marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa masaladii hore aynu soo sheegnay buu tilmaamaya nabiguna waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam xadiiskana ugu dambeeya can cumar bni khaaab radi allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam ina allaha alle yanhaakum wuxuu idin diidaya an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaashiin walimuslimin in shaa allah oo xadiiskaa lagu sheegay axkaamteeda xagga dambu inoogu imanaya sulaymaan nabiyullaahi sulaymaan ayaa in shaa allah halkaasay ku faahfaahin doona walimuslim waxaa ku yimi faman kaana xaalifan kii ahaaday mid dhaaranay falyaxlif billaahi ilaahay ha ku dhaarto aw liyasmut ama dhaarta ha ka aamuso oo ha iska daayo wa fii riwaayatin qaala cumar waxaa wuri fawallahi ilaahay baan ku dhaartay maa xalaftu biha kumaan dhaaran dhaartaas aabbayaasha lagu dhaaranayo mundu samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam laga bilaabo markaan maqlay nebiga oo yanhaa canhaa diidaya daakiran xaal aan ahay mid dhaartii sheegaya oo dhaaranaya walaa aairan iyo mid xikaayoonaya toonna oo xitaa cid kale dhaartii oo ku dhaaratay cid kale ama aabbihii xataa maan xikaayoon oo maan soo warin buuri xadiisku wuxuu tilmaamayaa inay xaaraan tahay in lagu dhaarto aabbayaal iyo cidaan ilaahay ahay inaanay bannaanayn nabiguna waa diida alayhi salaau wasalaam ibnu cabdilbarna ijmaac buu ku soo naqliyey culimmada qaar baa waxay leeyihiin waa karaahiyu waa karaahiyu laakiin ma badna sidaa awgeed ibnu cabdilbar ma tixgelin khilaafkaas ijmaac buu ku soo naqliyey wallahu tacala aclam wsala allah waslama cala nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi waslm